bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabina mxamed walihi wصaxbihi aجmaciin qala اlmuأlif raximah اllah tacaalى wama اlxuruufu fayucrafu ban laa yaqbala shayئa wama اlxarfu fayucrafu ban laa yaqbala shayئa min calaamaة اlsm wاlficli naxwu hal wbal walaysa minhma mahma waidma bal ma almasdariya walamaa alraabiطatu fi lasaxi waxaan ka soo baxnay ficilkii mudaaric faqradii noogu dambeysay inaana kormarinaa dhici karto wa ama icraabuhu fafimaa cadaa haadayn اlmowdicayni naxwu qowlika yaquumu zaydun walan yaquuma zaydun walam yaqum zaydun ficilkii mudaaric haddii nuunu niswa ay la xiriirsatay waa mabni calى sukuun haddii nuunu towkiid almubaashira lafda wataqdiiran ay la xariirsatana waa mabni wa ama craabuhu marka ficilkii mudaaric in la craabo fafii maa cadaa haadayni اlmowdicayni labadaa mowduuc wixii ka soo haray hadii ficil mudaaric alkhaali min nuunay altowkiid wاniswa fahuwa mucrab naxw qowlika yaquumu zaydun walan yaquuma zaydun walam yaqum zaydun saasaad leedahay marka hadda markii la yidhaahdo lan yaquuma nasbadaas waxaa keenay lantaas waa waaba la yaqaana markii lam yaqum la yidhaahdana sukuunkan lamtaa keentay laakiin yaquumu ma layidha maxaa gote waxaa leey caamil macnawi ayaa ficilka mudaaric lagu goday oo la yidhaahda ficil mudaaric marfuuc litajarudihi kown اlmudaarici mujarada can الnawaasib wاljaazimi tilqaa'iya yartafic marka caamil macnigiisa la yihahda tajarud yaa ficilkii mudaaric yaa gotay marka yaquumu ficlu mudaaricu marfuuc litajarudihi can الnaasib wاljaazim wa calaamatu rafci damat daahiraة fi akhirih markii lan yaquuma la yidhaahdana yaquuma ficlu mudaaric mansuub bilan ma dhaha yquuma ficil mudaaric mansuub bilan mabniin cala fathi lama dhahay marfuuc mansuubu calaamatu nasbihi majruur eh, qasdi majzuumu calaamatu jismihi sukuun saas waa marka calaa kulli xaal ficilka mudaaric xukumkiisana waa lagu sheegay calaamaadka uu la gaaryahayna lam uu ku sheegay waxaa ka mid a min calaamaati siin wa sawfa saddexdaas uu gaar leeyahay ficilka mudaaric maadina laba inuu la gaaraya hore loo soo sheegay oo ahayd taau taaniii saakina iyo taaulfaacil ficilka amarne wuxuu lakaas yahay dalaalatu cala arabi lixdaas calaamo gaar maadi iyo qad bay wadaagsadaan qad qaama qad yaquum waa laleeyahy qad waa calaama mushtaraka bayna almaadi wاlmudaaric ayib yaa muanaati mukhaaba iyo nuunu tawkiid min calaamaati اlficli waxaa wadaagsaday ayagana ficil mudaaric iyo amr nuunu lwiqaaya soo hartay oo jamiicu alafcaal ay wada gashay maadigay gashaa darabanii mudaaricay gashaa yadribunii ficil amaray gashaa yadribnii nuuntaas nuunwiqaaya layihahda tobankaas calaamou leeyahay lixna calaamaad la kala leeyahay weeyaan afarna waa la wadaagsadaa saas ula soco markaasuu iri wa ama alxarfu xarafkii ilan kelimadii a la sharxay ismun wa ficlu wa xarf ism waa ka soo baxnay iyo aqsaamtiisa ficil iyo aqsaamtiisa xarfaan inta gelayna wa ama alxarfu fa yucrafu waxaa lagu gartaa bian laa yaqbala inuusan aqbalin shay-an ousan aqbalin shaygoo min calaamaati اlismi ismka calaamaadkiisa ka mida iyo wاlficli walaa shaya min calaamaati اlficli marka xarafka asiga uma baahna calaamo in loo sheego calaamaadkii ficilka loo sheegay tobanka ahay haddii mid kamid a ah kelimada aqbali wayso calaamaadkii oo isimkaan u sheegnin mid kamid ah haddii aqbali wayso waxaad ogaataa in kelimadaas xaraf ay tahay naxw hal wa bal waay hal iyo bal ah kamid walaysa kamid ma aha minhu min alxarfi mahmaa waidmaa kamid ma ah xuruufti ayib bal maa kamid ee xuruuftii almasdariyatu walamaa kamid alraabiatu ee isku xiraysa fi lasax marka musanifka xarafkii calaamaadkiisu noo sheegay calaamada xarafka uu leeyahy cadamiyo waay calaamo male macnaheedii ma aha laakiin calaamo la-aanta calaamo u ah koow xaraf luqa ahaan waxaa la yidhaahdaa haddii la yidhahdo xarfulqascati haddii la yidhaahdo xeerada geeskeeda xarfulbeyt xarfunahri haddii la yidhahdo gees waay wa min annaasi man yacbud allaha calaa xarfin a ilaahay u yiri oo cibaadadii geesgeesuu ka jooga dhibaatayan hadday ku dhacda gadaalo u laabanaya araf uu cibaadadii ka jooga kaas luqa ahaan waay tacriif ahaan xaraf waxaa la yidhahda kalimatun dallat calaa macnan fii hayriha xaraf asiga keligiis laakiin markuu shay kale ou galo min ficlin wa ismin ou galo iyuu macno faa'iideeya hadda haddaad lam soo qaadatid lam macnaheeda maxay tahay daruuraada macnomala had leedahay laakiin lam yaqum haddii la ficla la xiriiriyo xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin lilmudaaric intaasoo macno yeeshatay ficilka ay la xiriirsatay awgeed nafyina way u faaidaysoo ficilki diiday ficilkiina waa jismise waa iska taasna weyaan qalbi bay samaysay ficilkii mudaaricay maadi macnihiisa ka dhigtay lam yaqum hore isuma taagin waay marka xarafka macno wuxuu ku bixiyaa an yadkhula calaa ismin aw calaa ficlin wa min annaasi man yacbud ullah haddii la yidhaahdo dadkii waxaa ka mid eh. dadoo dhan ma aha dadoo dhan saas ilaahay uma caabudaan laakiin qaar dadka mintaasaa laga faaiideysa tabciyadiyada faaiideysa markaasuu musanifku waxau noo sheegay xuruuftii miaalkeeda hal iyo bal oo kalaa ka mid xuruuftan hal iyo bal waxaa loo yidhaahdaa waxa weyaan isimna way galaan ficilna way galaan oo hal qaama zaydun oo hal qaama ficilay gashay hal zaydun qaaimun isimna waa la geli karaa balna waa lamid walaysa minhu kamid ma aha xarafkii mahmaa ka mid ma ah waidmaana ka ma ah fi lasaxi marka labada saasa u taala bal maa almasdariya xurufti ka mid e walamaa araabita ka mid e fi marka fi lasaxi waa wada taala musanifkaa noo faahfaahin doona wuxuu ihi lamaa faraqtu markan ka faaruqay min alqowli fi lismi walficli isimka iyo ficilka qowlkii ku soo arooray markaan sharactu waxaan gudagalay fii dikri اlxarfi xarafkii inan aan sheego fadakartu waxaan sheegay matnigii hore hadda uu kuu sheego hadda ka waramaya matnigii hadda aan soo dhammaynaa wuxuu leeyahay waxaan sheegay anahu yucrafu xarafkii in lagu garanayo bian laa yaqbala shayan inuusan aqbalin min calaamaati اlismi walaa min calaamaati اlficli inuusan wax ka aqbalin naxw hal wa bal waay fainahumaa laa yaqbalaani shayan aqbali maayaan oo min calaamaati ismi kamid asmaa walaa shayan aqbali maayaan min calaamaati afcaal fantafaa waxaa reebtoomay oo meeshaas ku haray an yakuunaa ismayni inay noqdaana yaa reebtoontay wa an yakuunaa ficlayni laba ficl in noqdaana waa reebtoontay watacayana waxaa waajibay oo caynoobay an yakuunaa xarfayni inay yihiin id laysa lanaa saddex qayba awalba aan wax ka lahayn waqad intafaa inaani laba ka ah hadii ay reebtoomeen fatacayana aaliu midka saddexaada caynoobay oo marka xarafkii uu noqday buu leeyahay marka hal iyo bal miaal ahaan u qaatay hadda hal calaamaat lismi soo geli bal calaamaat lismi waxaa ka ah hal ma la kara halun weligaa ma maqash halan hilin mana maqlin bal ma la tanwiini karaa balan bilin ma maqli weliga al ma la geli karaa albal ma la dhihi karaa alhal ma la dhihi karaa maya ma loo naadin karaa oo yaa hal yaa bal ma la dhihi karaa maya calaamaadkii isimka ma aqbalin ficilka calaamaadkiisu ku day lamaa ka mid ahayd lam hal lam bal lama dhihi karo qad geli hadirtaan qad hal qad bal ma la dhihi karo waa kaakada macnaha waxa weeyaan ninka waxaa la rabaa calaamaadkaas inuu si aad u adeegsado markaasuu uri walamaa kaana min alxuruufi markuu ka mid noqday xuruufkii ma khtulifa fiihi wax laysku khilaafay hal huwa xarfun miya aw ismun miya yaa nasastu calayhi midkaa laysku khilaafaan si gooni u cadday buuri kamaa facaltu saan sameeye fi lficli اlmaadi iyo wa ficli اlmri wa huwa xarafka laysku khilaafay arbacatun afar idma hadda laba sadaruu ku kala qoray ninka aabica khalad sameey id iyo maabuu gooni u kala qoray abcada hadda aniga ii muuqato id maa waa hal kelimo wa mahmaa iyo wamaa almasdariya iyo walamaa araabita afartaas yaa wax ka jiro wax laysku khilaafo xaraf ma yihiin ma aha inta kaloo xuruuf lagu sheega waa laysku waafaqsan yahay min iyo calaa iyo lam iyo kulli waa laysku waafaqsan yahay waxna waa laysku ogol yahay oo wax marna xaraf noqdo marna isim noqdo oo laysku waafaqsana jirto xaasha iyo khalaa iyo cadaa iyo mud iyo mundu waxaa weyaan wax inay marna xaraf noqdaan marna isim ay noqdaan khilaaf kama joogo laakiin kuwan waxaa laysku khilaafsan yahay kelimadan waa xaraf iyo waa isim afartaana si rasmia ah layskugu khilaafo markaasuu ri faama idma lafdigaas idmaa fakhtalafa fii siibaweyhi waayruhu isku khilaafa faqaala siibaweyhi wuxuu ri inahaa xarfun weeyaan oo bimansilati in ashariya intii shardiyada aheeday la boos tahay faidaa qulta haddaad tiraahdi taqum aqum famacnaahu waxa waa in taqum aqum wax kaloo dheeraad ay leedaha id macna ma laha ilaa kelimada ay gashay jasmisaa wa qaala almubaridu wabnu saraaj wاlfarisi aimadaas oo naxwiyiinta ka mid ah waxay yidhaahdeen inahaa darfu zamaanin waay id maa haddii la yidhaahdo waqti bay noqonaysaa siibaweyne markaad tidhaahda id maa taqum aqum markaad istaagtidaan istaagayay noqonay nimankaana id maa taqum waqtigaad istaagtidaan aqum waqti bay ka dhigeen oo wa ina almacnaa fi lmithaali اlأwal macnaheedu waxay noqonay mataa taqum aqum markaa tiraa id maa taqum aqum macnaheeda in taqum aqum ma ahee mataa taqum aqum ay la macno tahay buuri waxtajuu waxay u xujaysteen biannahaa id maadii qabla dukhuuli maa maa intayna soo gelin horteed kaanad ismanay ahayd id keligeed markii la yidhaahda inay daraf tahay wadkuruu id kuntum qaliilu mustadcafuun idtaas keligeed ah inay daraf tahay layskuma diidano marka hadday iidoo maa wadanin oy id keligeed daraf ahayd maadii markii lagu siyaadiyey waxba isma bedelinoo walaslu cadamu takhyiiri waay oo dheeraadkii maa ugu daray ayadoo laba xaraf ayay isim ahayd hadii maa lagu daray isimnimadeeda inay sii kobcisatay bay ahayd markaasay qoladan waxay yidhaahdeen marka haddaan isku waafaqsannahay annaga io siibaweyhi id kaligeed inay markay ahayd daraf ay aheed oo isim ahayd markii maa lagu darana sideedii hore bay tahay qoladan dariishteen wa ujiiba waxaa loogaga jawaabay bianna takyiira isbedelkii qad taxaqaqa inuu xaqiiqoobay qadcan bidaliili annahaa idmaadii kaanat markii hore waxay ahayd lilmaadi wadkuruu xasuusta id waqti xasuusta waqti hore u dhacay fa saarat waxay noqotay lilmustaqbali markii id maa la yidhaahdana mustaqbalay noqoto id maa taqum aqum goorkaad istaagi doontid yaan istaagaya mustaqbalan ay noqotay fadalla wuxuu tusiyey calaa annahaa idmaadii nusica minha in laga siibay dalika almacnaa macnihii horoo dariifnimadii ah in laga siibay markii maadi la xiriirtay macnaa si oo cad oo goan an markaasuu wuxuu yidhi ibnu hishaam wa fii hada اljawaabi nadar jawaabtan waxaa waay fiiro in lagu celiyay u baahan tahay nadarkaas laa yaxtamilu hada اlmukhtasar kitaabkan la gaabiyey haddaan idhaahda jawaabtaas yaan raadinaynaan ka jawaabaynaa wakhti dheeray qaadanaysaa buu leeyahay oo waa maxay marka qoladii ka hadleen waxay yidhaahdeen hal kelimadii haddii isbedel macnaheeda uu ku yimaado in waxoodii hore iska badasha miya hadda fiir yaquumu aan leenahay yaquumu ficil mudaaric waay ayib haddii lam la geliyo lam yaqum la maadi maadibuu isu bedelay mudaarici markii lam ay gashay maadi haduu isu bedelay macnaheedii mudaaricnimadii muu ka tegay mase laa zaala baaqiyan calaa mudaaracatihi mudaaricnimadiisa uu baaqi yahay waana majzuum macnihi unbaa ah wax hore loo bedelay marka haddii ay taas ay sax tahay oo shaygan waxaan galay waxba isbedel aysan ku imaanin macnihii oo isbedelay haddii kelimadii mudaaricnimadii ay kaga bixin kadalika id haddii maadi lala xariiriyo macnaheedii isbedeshay sideedii ismnimadeedii ugu bixi mayso sidaasay qoladaas leeyihiin calaa kulli xaal sida loo badan yahay waxa weeyaan siibawey siduu yiri waay runtii jawaabtan lagu soo aroorine waa jawaab u baahan e, e, in ictibaar weyn la siiyo nimankan waxay keeneen xujo la taabo karo idti hadday daraf ahayd markii hore isim ahayd maadi haddaynu wax u kordhin wixiisa hore ink baaqi noqoto waa hadalkaas wax meesha ku jira wa amaa mahma lafdigaas mahmaa fazacama aljumhuuru waxay sheegeen annahaa ismun inay tahay musanifka zacma inuu ka cabira ma ahayn liannahu zacmiga waxa weyaan waxa daciifkaa laga cabiraa marka waxay ahayd waama mahma faqaala aljumhuuru inahaa ismun inuu yidhaahdo liannahu zacmiga waxaan jirin a looga cabiraa bidaliili qowlihi tacaala baa uu daliil ahoo mahmaa tatinaa bihi min aayatin uu ilaah oo muusa kasoo horjeeday yaa waxay dhahdeen mahmaa tatinaa wax kastood noola timaadid bihi maagaas oo min aayatin ah eh, kuu rumaymayna litasxaranaa biha famaa naxnu laka bimuminiin mahmaa tatinaa bihi min aayaatin litasxaranaa biha famaa naxnu laka bimuminiin mucjizo kasta oo aad noola timaadid sidaad noogu sixirtid awgeed kaa yeeli mayno waxaa wadatid mucjisamaha sixir waay marka falhaau hada oo min bihi ku jirto oo mahmaa tatina bihidaas caa'idatun waxay u laabani calayha calaa mahma waاdamiiru laa yacuudu uma laabto ila cala alasmaa bihidaas marjicka loomaha ilaa mahmaa maahine marka taas waxay daliil u tahay inay mahmaada isim tahay maadaama ana damaa'ir caadat ilayha haddaad tiraa zaydun eh, abuuhu qaaimun abuuhu damiirkaas abuuhu ku jira zayd u laabana zayd inuu isim yahay min calaamaatihi uu ka mid yahay wazacama suhayliyu wuxuu sheegay wabnu yascuun annahaa mahmaadi xarfun inay tahay wastadallaa bqowli زuhayr wmahma takun cinda mri'in min khaliiqati wain khaalahaa takhfaa cala اnnaasi tuclami yuu u daliishteen wamahmaa takun waxay ahaato cinda mri'in ruux agtiisa oo min khaliiqatin ah wamahmaa takun goorkay ahaato cinda mri'in wamahmaa takun wamahmaa takun waxay ahaato cinda mri'in oo min khaliiqatin wixii dabeecad ahoo qof agtiisa taalo wain khaalahaa haba u maleeya takhfaa inay qarsoon tahay cala annaasi dadka inay ka qarsoon tahay haba u maleeya tuclami waa la ogaanayaa marka waxay yidhaahdeen mahmaadaas inay xaraf noqoto mooye wax kale ma noqon karto ayib liannahu damiir hadda iyada uu laabanaya ma jirto haddii damiir uu laaban waaye mowqiceeda maxaa la icraaba marka ilan takun cinda mri'in min khaliiqatin mubtadaheed kaana isimkeedii khabarkeeda waa haysataa haddii la yidhaahda mahmaa isim waaye waxay u baahan tahay imaa inay mubtada noqoto inay mafcuulu bihi muqadam noqoto in darafnimo lagu icraabo maxalay u baahan tahay meeshaana maxalku ma laha waxay yidhaahdeen wa taqriiru daliili daliilkoodoo la suga macnihiisa waxa weeyaan annahumaa labadii sheekh acrabaa waxay icraabeen khaliiqatan lafdigaas khaliiqada isman inuu yahay litakun u yahay wa mina ay zaa'idatun ay tahay icraabeen fatacayana marka waxaa caynoobay khuluwu lficli ficilka inuu ka maran yahay min adamiiri wa kownu mahmaa baa caynoobay haddana fatacayana kownu mahmaa yaa markaa noqdaysay oo waajib ah laa mawdica laha min alicraab icraabna aan maxal ku lahayn id laa yaliiqu biha haahuna meeshaan uma qalmi karo low kaana lahaa maxalun maxal hadday leedahay ilaa an takuuna mubtadaan inay mubtada noqoto mooye maxalkan wax kale kulahaan ka jirta male wlibtidaau hunaa wlibtidaau hunaa inay ibtida noqoto meeshaana mutacadirun waxaan suuragalaynin waay maxaa yeele waa licadami raabitin raabidaa la waysan yahay yarbit اljumlata jumlada ku xiraayo alwaaqicata dhacday khabaran dhacday lahu lilmubtada ku xiraayo lama hayo waidaa habata hadduu sugnaado allaa mawdica lahaa inaysan mawdic lahayn min alicraabi oo wax icraab aysan maxalka ku lahayn tacayana waxaa caynoobaya kownuhaa xarfan inay noqoto markaasuu wtaxqiiqu ha ii dambayso taxqiiqaas horta qoladan daliilkooda fahamno fiiri mahmaa xarafay yidhaahdeen takun ficil mudaaric majzuum bima mahma wa calaamatu jasmihi sukuun wahiya min kaana tarfacu alisma wa tansib اlkhabr cinda darfu makaan mansuub cinda mudaaf imri'in mudaafun ilayhi majruur wdarfu mutacaliqu bkhabri mutaqadimi maxduufin taqdiru kaainatan min khaliiqati min zaaida khaliiqatun waxay noqonaysaa smu takun marfuuc calaamatu rafci dama aahira haddii tiraa min khaliiqatin min xarfu jar khaliiqatin majruur bmin dhihi maysid khaliiqatin ismu takun majruur marfuuc calaamatu rafci dama dama muqadara fii aakhirihi manaca min duhuuriha xarfuljari zaa'id marka macnaheedu waxaa waaye wamahmaa takun khaliiqatun cinda mri'in khaliiqatun waxaan ka dhignay ismu yakun cindadini khabarkii waaye ayib ayib kaana oo qaadatay isimkeedii oo khabarkeedii qaadatay mahmaa hadday isim tahay mowqicay u baahan tahay haddaan idhaha mahma waa mubtada wاljumlaة minka min takun wasmiha wa khabariha fii maxali rafcin khabaru lmubtada haddaan idhaahdo waa sax laakiin waxaa lagu leeyahay aljumlaة ida waqacat khabra laa budda an yakuuna fiiha damiir yacuudu ilى اlmubtada alatii waqacat lahu khabra marka takun khabarkeedii waa cinda isimkeediina waa khaliiqa damiir ma jiro oo khaliiqatuhu lama dhihin qowlkana waxaa yihi zuhayr ibn abi sulma waa ninkii min ashhari shucaraa اljaahiliya marka daama damiir mahma uu laabanaya jumladan khabarka dhacday aysan ku jirin mahmaadi mubtada lama icraabi karo lannahu jumladan maa fi shay yarbiu biha ayib hadday saas noqotay mahmaadi maxaa kaloo la craabi karaa tacayan an takuuna xarfan hadday xaraf noqoto xarf laa maxal lahu min alcraab hadda lagu yihahdo in yaqum zaydun aqum intaas maxal ma laha bas waxbay jismisaa laka id lama sameeyo laakiin mahmaa tatinaa bihi min aayatin litasxarana fiiri mahmaadaas ayadoo ismu shardin jaazimun yajzimu ficlayni ah tatinaa ficlu mudaaric majzuum bimahma calaamatu jismiya xadfu xarf اlcila mahmaa tatii ay ahayd ayb wاlfaacilu anta naa mafcuulu bihi famaa naxnu jumladaas jawaabteedi waay wاljumlaة min ficl الshardi wa jawaabihi fii maxali rafcin khabaru mubtada mahmaadii mubtada ay khabar u tahay wاraabitu baynahumaa adamiir fii bihi wmahmaa taأtinaa bihi min aayati marka fiiri qur'aankii taأti waa ficlu shardi majum bmahma calaamatu jami xadfa rafcila ficilka haduu muctal yahay yuzamu bixadfi xarficila jumladana khabar ay dhacday raabidkana damiirkaas bihi a mahmaadi u laabanay laakiin tan lagama hayo marka qolada horta marka hore waxaa lagu qabsanaa qur'aankii iyo shicir hadday isqabsadaan qur-aankii wuxuu tusiyey inay mahmaadi damiir leedahay qur-aanka muqadamun cala shicri wain kaana shicru اljaahili xuja fi اluga laakiin waa laga horeeya kow midda kale shicirka daruuraadkiisaa badan wax badan oo maala ninkan hadduu damiir sheegi lahay beytkii inuusan u suurogelinaa dhici karto waa labo midda saddexaad siduu ibnu hishaam ku fasiray yaa imaanayso wamahmaa takun wax goorkay ahaato wamahmaa takun wixii ahaado cinda mri'in ruux agtiisao min khaliiqatin dabeecad ah wain khaalahaa haba u maleeya takhfaa inay qarsoon tahay cala annaasi tuclami waa la ogaanaya yacni qofka hadduu wuxuu ahayn iska dhigdhigo maalmo yar isla markii dabeicadiisi waa muuqanay nin xaliim ah iyo nin mutaxalim ah isla mid ma ah dulqaad aan jirin hadduu qofki iska waa laga ogaanaya waa si fiican fii baabi aadaab markii la joogo wax badanaa la daliishta ayib marka laakiin aan maqalno qoladii yiraahdeen mahma isim waay daliilka hore ay la yimideen musalam waa mahma tatina bihi min aayatin litasxarana laakiin waxaa laysku haystaa kansay ugu jawaabeen markaasaa layihi wataxqiiqu ibnu hishaam aan dhahay ana sma takun takun isimkeeda mustatirun waa qarsoon yahay marka wamahmaa takun waxay ahaato hiya ayda cinda mri'in oo min khaliiqatin ah bayaanay noqotay laakiin takun hiya a ku qarsan wa min khaliiqatina tafsiiru limahmaa waayo bayaanay u tahay kamaa ana min aayatin lafdigaas aaya ah, tafsiiru limaa suu ugu yahay fii qowlihi tacaala maa nansakh min aayatin maa nansakh min aayatin maa nansakh wixiin aan nasakhno oo min aayatin ah marka fiiri nansakhdaas damiiraa ku jiroo naxnu ah min aayatinna maaday bayaan u tahay ama damiirkaas oo faacilkaa marka saas haddii la yidhaahdo mahmaadii mubtaday noqonay jumladan takun ah isimkeedana hiya ay tahayne waxay noqonaysaa iyo khabarkeedana cinda ay tahay fii maxali rafcin khabaru mahma oo mubtadiha ah waraabitu baynahumaa ismu takun oo hiya meesha ku qarsoon min khaliiqatina jaaru majruur mutacaliqun eh, bayaanu limahma aljaaru majruur fii maxali rafcin bayaanu limahma maaha maa takun cinda mriin wixii dad agtiisa qof agtiisa ah min khaliiqatin ah markii ismi kaana laga dhigaayo wamahmaa takun goorkaymaa takun markay ahaato khaliiqatun dabeecad min eh, cinda mri'in ay ahaato tuclam waa la ogaanaya wain khaalaha takfa cala nnaasi tuclami tuclamtaas waa jawaabu shardigii waay takun waa ficlu shari tuclam waa jawaab shari majzuum bimahma wacalaamatu jasmi sukuun wa inamaa kusinat liajli eesh qaafiyati shecr taasaasuu ugu jawaabay wa amaa maa lafdigan maa xarafkii marka mahmaa waxa raajixa qur-aankiina ou tusiyey wixii soo deliishteena looga jawaabay inay isim tahay midda labaad wa amaa maa almasdariya fahiya alatii maca maa bacdaha ayadii wixii ka dambeey bimasderina lagu dhalaalina xuruufta masderiya shan waay an iyo anna iyo key iyo low iyo ma shantaas xarafa waxaa layidhaha xuruuf almasderiya saddexda kale in xarafi afarta kale in xarafin layskuma khilaafsano midaanunbaa laysku diiday naxwu qowlihi tacaala wadduu maa canidtum uu ilaah yidhi wadduu waxay jecel yihiin munaafiqiintii maa canidtum dhibkiina jecelyihiin marka macnaheedu waxay noqonay wadduu waxay jecel yihiin canatakum wadduu waxay jeclaadeen ficil maadi mabniyun cala dami litisaali biwaaw ljamaaca wa waaw ljamaaca waa faacil wاlalifu waxa weeyaan litafriiq farqa bayna waaw lmufradi wa waaw اljamci marka fiiri wadduu maa canidtum macnaheedii waxau ah wadduu ficil maadi waataan soo niri waawgu waa faacil masdariya canidtum ficlun wa faacilun yaa laleeyahay canidtum aniya caniya tum ta'daas waxa weeyaan waa ficil eh, caniya waa ficilkii wataau faacil miimka calaamad jamci dukuuru waay markaasaa laleeyahay wmaa wmaa dakhalat calayhi min alficli wاlfaacili fii taأwiili masdari taqdiiruhu waduu maa waduu canatakum waduu canatakum marka canatakumtan waxaa dhalisay maadaasoo masdariyada ah wix ayada ka dambeeya isku shubtaa wax kaloo faa'iida ay leedahay ma laha laqbadeeda marka waduu waxay jeclaadeen maa canidtum dhiibkiina a ah laleeyahy masdarkii ala laqbayna ayib waxa uu daliil hadana wa qowli shaaciri naxw qowlihi tacaala wa qowli shaaciri waa ay ku cadfan tahay yasuru lmara maa dahaba layaali wa kaana dahaabuhuna lahu dahaaba yasuru lmara qofkii waxaa farax gelinayo maa dahaba layaali habeenkii wixii ka tegay wa kaana dahaabuhunna habeena ka tegitaankoodane u ahaadeen dahaaban tegid lahu asiga uu tago qofka maanta waxaad leedahay mar haddaan dugsiga ka bixi lahay mar haddaan jaamacadda ka bixi lahay mar haddaan guursa lahay mar hadduu wiilkan ii weynaan lahay waxaas dhan aad degdegsanaysa cumrigaada dadejiyoha saaskama warqabtid adigani marka yasuru waa ficil mudaaric marfuuc bidama daahira almara waa mafcuulu bihi muqadam maa masdariya dahaba ficil maadi alayaali waa faacilkii marfuuc bidama muqadara calyaai manaca min duhriha iqal marka mafcuulkii aawe ficilaan sheegnay mafcuul mara muqadamaan sheegna faacilkii aawe markaasaa le maa wamaa dakhalat calayhi fii ta'wiili masdarin faacilu muahar wataqdiir yasuru lmara dahaabu layaali marka in dahaabudaas dahaabadoo ficilka in masdarkiio dahaab laga keeno waxaa suurogeliya maadan masdariyada ah marka maadaas waxaa laleeyahay icraab kale ma laha waa maa masdariya oo xaraf a waay markaasuu uri waqad ikhtulifa fiiha waa laysku khilaafay maadaas masdariyada fadahaba siibaweyhi wuxuu tegey wuxuu ku tegey ilaa annahaa xarfun inay tahay oo bimansilati an an oo kale inay tahay almasdariya ah an masdariya inay xaraf tahay khilaafsana laakiin maadina wuxuu leeya iyadaasay lamid tahay wadahaba alakfash wuxuu ku tegay wabnu saraaji ilaa annahaa ismun inay tahay oo bimansilati ladii ah maadii mawsuulada ay lamid tahay buu leeyahay waaqicun dhacay oo calaa maa laa yacqilu maada oo oo mawsuulada ah marna caaqil ay ku dhacdaa marna hayr alcaaqil laakiin khayr alcaaqilkay ku badan tahay calaa cagsi man tan wuxuu leeyahay maadan masdariyada ah bimacna ladii weeyaan shayga aan waxba garanin xayawaanaadka loo isticmaala wahwa alxadau weeyaan walmacnaa marka wuxuu noqonaa wadduu waxay jeclaadeen alladii canidtumuuhu midkaad ku dhibtooteen wadduu waxay jeclaadeen maa canidtum waxaad ku dhibtooteenay jeclaadeen iyo wadduu waxaad jeclaadeen maa canidtum ay kala noqonaysaa markii maadii alladii baa lagu alifay jumladanna waxay noqotay siladeedii sidaasay qoladan qabaan ayilcanata dhibkii ay jeclaadeen alladii canitumuuhu aad ku dhibtooteen wayasuru lmara wa dadkii qofkii waxaa cajabgelinayo alladii dahabahu layaalii kii oo habeenninkii ay la tageen ee cajabgelinayo ay ayihahaab alladii dahabahu layaali markaasuu yidhi labadii xujo waa intaas markaasuu ibnu hishaam wuxuu yidhi wayariduu waxaa ku imaanaya ku soo arooraya oo ishkaal ah calaa haada alqowl annahu lam yusmac carabti lagama maqlin acjabanii waxaa ii cajabgeliyay maa qumtahu wamaa qacadtahu carabti lagama maqlin hadday maadi masdari ahaan lahayd sidii akhfash iyo ninkii kaleoo asiga ibnu saraaj ay sheegeen waxaa la arki lahay mararka qaarkood haddii maadii masdariyadeed isim ahaanleed iyadoo damiir u laabtay oo la yidhaahdo acjabanii maa qumtahu damiirkaas yaa iyadu marka u laabo lahay haddii damiirkaas carabteedii saas laga maqli lahay inay isim tahay daliil u noqon leed lianna damiirka maa qumtahu damiirkeeda maadii u laabo lahay carabti laakiin lagama maqlin oo carabti waxay dhihi jirtay acjabanii maa qumta wa acjabanii maa qacadta ayagoo weligood damiir u celina lama arkin wa cadamu icaadatihim adamiira ilayha daliilu calaa annaha laysat biismin sidaasuu xataa qur-aankii sidaas waay wadduu maa canidtum maa canidtumuuhu lama dhihin yasuru lmara maa dahabahu layaali lama dhihin lama arkin marka maadii masdariyada eed fii mowqicin min almawaaqici laguma arkin ayadoo damiir u laabanay taas daliil waxay u noqotay inay maadi masdariyada xaraf tahay waxaana anaha khaaliya min adamaa'ir sidaas inay tahay walow saxa hadduu ansixi lahay maa dukira wixii lasoo sheegay lajaaza dalika ism inay noqotay ansixi lahayd lianna alasla ana alcaa'ida damiirka oo maada uu laabanaya yakuunu madkuuran ou noqon lahaa ou noqdaa sida caadada laa maxduufan ma ah yani tanna waxay jawaab u tahay inay akhfash ibni saraaj inay yidhaahdiina dhici karto acjabanii maa qumtahu lama maqlin laakiin maa qumta markan yidhahda maa qumtahu damiirkia ugu jiro markaasaa laleeyahay sax waay marka qaarkeed ha la maqlo acjabanii maa qumta wamaa qacadta laakiin maxaa loo waayay walow mara waaxida iyadoo damiir inta loo sheego u laabanayo lianna alasla dikru damaa'ir in la sheega asal ah in la xadfana waa qaliil marka inanba la arkin waxay daliil u tahay inuusan meeshaas aysan jirin wax isim ah markaasuu musanifku wuxuu uri wa amaa lamaa lafdigaas lamaa fa inaha fi lcarabiyati cala alaaati aqsaam kalaamkan kalaam aad looga faa'iidaysana waay lamaadii saddexa macnay ku timaadaa naafiyatun macnaha koobaad oo bimansilati lam oo kale ah naxwu qowli llaahi tacaala lamaa yaqdi maa amarah lamaa yaqdi ma dhammaystirin maa amarahu wixii la faray ma gudanin lamaadaas lamaa yaqdi lam yaqdi ay la xaraf waaye biitifaaq marka yaqdi lamaa xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin lilmudaarici yaqdi ficlu mudaaricu majzuumu bilama wa calaamatu jasmi xadfu xarfi cila yaqdii ou alwa dhahay ayib wاlfaacilu damiir mustatir yacuudu ilaa man ninka laga hadlay oo amarka ilaahay aan fulinino maada waa mawsuula jumladan amarahuna waa silaة اlmawsuul faacilkeedana maadii u laabanay ay lam yaqdi maa amarahu taas xaraf inay tahay layskuma diidana lamaa yaduuquu cadaabi lamaa yadkhul اlbalad lamaa yadkhul اliimaan qaalat اlacraabu aamana qul lam tu'minuu walaakin quuluu aamana walamaa yadkul liimaan walamaa yadkul yadkul waa waxaa di loo hoos dhigay takhalusa min itqaa'i saakiniin weeyaan macnaha labaad waa iijaabiye waaye lamaadi oo bimansilati ilaa lamid ah naxwu wadaalika naxwu qowlihimo casamtu calayka waan kuugu adkeey lamaa facalta kada inaad waxaa samaysid maanta waxaan aan kugu laasimiyey aad leedahay ninaad ku kalsoon tahay waa walaalka ama sadiiqaada markaasaa waxaad leedahay casamtu calayka waan kuugu adkeeyey lamaa facalta kadaa ay ilaa facalta kada marka lamaadii bimacnaa ilaa bay noqotay ay maa adlubu minka kaama dalbayo ilaa ficla kada ay la macno tahay taasna xaraf inay tahay khilaafkama joogo wahiya lamaadii fii haadayni alqismayni labadan qayb xarfun bitifaaq wa markay lamaadi xarfu nafyin wa jasmin ay tahay iyo markii lamaadii iijaabiya ay tahay oo bimacnaa ilaa ah inay xaraf tahay khilaafkama joogo wthaaliu macnaha saddexaad oo ay lamaadi leedahay an takuuna raabidatan inay ahaato mid isku xirayso liwujuudi shayin shay jiritaankiisa yay biwujuudi hayrihi ku xiraysaa shay kale jiritaankiisa naxu lamaa jaaanii markuu ii yimid ninkii cali ahay yaan akramtuhu aan karaameeyey fa inahaa lamaadi rabadat waxay xirtay oy isku xirtay wujuud alikraami ikraamka helitaankiisa yay biwujuud ilmaji ku xirtay imaashadii ninkankiisa ah lamaa jaaanii akramtuhu markuu ii yimid aan karaameey marka karaamaynti goormaa la helay markii majiiisa la helay imaashadiisi haduu imaan lahayn karaamayn lama heli lahayn marka rabatat eh, ficl shari bijawaabihi eh, saas waay lamaada waa xarfu sharin oo sidii eh, oo macnaha oo raabidado hayru jaazim ah ayib markaas faqaala siibaweyhi wakhtulifa fii hadihi lamaadaan raabidada laysku khilaafay faqaala siibawey wuxuu ihi inahaa xarfu wujuudin liwujuudin xaraf waa xarfu wujuudin liwujuud liannaha rabatat wujuuda shayin biwujuudi gayrihi wa qaala alfarisiyu wajamaacatun waxay yidhaahdeen inahaa darfun waa oo bimacnaa xiin ah oo macnahi marka maay noqonaysaa waxay noqonaysaa lamaa jaaanii wakhtiguu ii yimiday yaan akrabtu lamaadii wakhtigaa lagu fasiraa laakiin siibaweyhi markii xaraf laga dhiga lamaa jaaanii markuu ii yimid basale waqti lama dhahay laakiin nimankan lamaa wakhtiguu ii yimid xiinay ka macdhigaan warudda waxaa lagu radiyey farisi biqowlihi tacaala falamaa qadaynaa calayhi اlmowta maa dalahum calaa mowtihi ila daabat اlardi alaaya lamaa qadaynaa calayhi اlmowta nabiyulaahi sulaymaan markaan ku xukminay inuu dhintay falamaa qadaynaa calayh mumaadan lahum calaa mowtihi ilaa daabat lard inuu dhintay wax tusiyey male ilaa aboorkiio ushiisi cunay unbaa lagu ogaaday laakiin jinniga markaasuu ilaahay wuxuu iri taas daliil waxay u tahay inuusan jinniga qaybka ogeen falamaa qadaynaa calayhi lmowta maa dallahum calaa mowti ilaa daabat lardi taakulu min sa'atah falamaa tabayana an low kaanuu yaclamuuna alghayba maa labisuu fi lcadaab lmuun jinniga dadka daba ordaya oo sidii qeybka ay og yihiin u malaynaya dadka bani aadamka u cadaatay inuu jinniga qeybka wax ka ogeen haddii kale hadduu qeybka wax ka ogyahay nebiyullaahi sulaymaan oo mar hore dhintay oo hadda suuradiisa meesha iska taagan tahay yay waxay in nool yahay markaase shaqadii u diray habeen iyo maalinka markuu ushii intiiba ay ka cuntay aboorkii ou dhacay markaasay daliishteen ay yidhahdeen ninkii waa dhintay marka qayb ninkii inuu umalaynaya jinni inuu og yahayo asaa naftiisu ku badbaadi lahay baa lidi wadalika annahaa lamaadii low kaana darfan hadday ahaan lahayd laxtaajad waxay u lahayd ilaa caamilin ay u baahnaan lahayd yacmalu fii maxaliha ayada maxalkeeda ku camalfalay annasba lianna jaar iyo majruurka iyo darafka waxay ku tacaluqaan in la helo waay ayaga waa mansuub wax nasbiya in la helo haddaad tiraha jalastu yowma alkhamiisi amaama daarik haddaad tiraahd yowmadaa darfu zamaan mansuub cala darfiya zamaniya wanaasibu lahu jalastu waay saasuu darafka yahay marka wadalika alcaamil marka caamilkaas imaa qadaynaa inuu noqdo owdan lahum inuu noqdo id laysa macanaa siwaahuma waxaan ayaga ahayn ma hayno haddii lamaadii maanta daraf laga dhigi lahay wax nasbiyay u baahnaan lahayd waxa suuragalka inay nasbiyaan inay qadaynaa noqoto iyo ina maadan lahum oo aayadda aakhirkeeda inay noqoto labadaas midkood unbay noqon lahayd wa kownu lcaamili qadaynaa in qadaynaa ou ku amal falane mardudun waa lagu celiyey bianna alqaa'iliina kuwa dhahaya biannahaa ismun kuwan lamaa ism waa dhahaye yazcumuuna waxay sheegayaan annaha ayda mudaafatun ilaa maa yaliiha lamaadi waa daraf waxay ka mid tahay baa yidhahn duruufta in la idaafeeya laasimka ay tahay marka saas hadday noqoto qadayna jumladan ficilka iyo faacilka fii maxali jarin mudaafun ilayha bay noqonaysaa hadday jumladii qadaynaa mudaafu ilayh ay laa yacmalu fi lmudaaf liannahu lamaadii ayadaa ku camalfashi qadayna oo mudaafu ilayhi bay ka dhigatay haddana in idhaahdo mudaafu ilayhigiyaa nasbistay lamaadii caqli geli mayso taa waa la diiday o wa kownu lcaamili dallahum ow noqdane marduudun waxaa lagu diiday bianna maaa naafiya maada naafiyado maa dallahum taas maadaas naafiya waa maa dallahum ma tusin calaa mowtihi إلا daabat lardi maada naafiye waay maada dallahum ka horayso laa yacmalu kuma camalfalo maa bacdaha wixii ka dambeeyo fii maa qablaha kuma camalfalo oo dallahum ma dhihi karno ayadaa lamaadaasoo darafka ayadaa nasbisay liannahu maa oo naafiya ka horayso maa naafiya waxay diiday wax ka dambeeyo wax ka horeeya kuma camalfali karaa waidaa baula hadduu buray ama waidaa baطala hadduu bura an yakuuna lahaa wax caamil ah oo darafnimada ku nasbina haddii la waaye tacayana waxaa caynoobayo oo waajibayo allaa mawdica lahaa inaysan mawdic ku lahayn min alicraabi markaas inay lamaadi maxal icraab ayna ku lahayn wadalika yaqtadi alxarfiya midkaas inay xaraftahay tusinaysaa sharax dheeraad kale uma baan hadalkaas waa cadyahay markaasuu uri wa jamiicu alxuruufi waa nas matni waay wa jamiicu lxuruufi xuruufta dhammaanteeda mabniyatun weeyaan hadda waxaan soo sheegnay ficil isimka alaslu fiihi an yakuuna mucraban ilaa toddoba ismi keligood yaa mabniyaadka noqday ficilkana alaslu fiihi an yakuuna mucraban waxaa mucrab ka noqday ficilka mudaaric alaslu fiihi an yakuuna mabniyan afcaashi waxaa mucrab ka noqday ficilka mudaaric alkhaali min nuuni tawkiid waniswa xarafkiia ku yimid midkii saddexaad kuluha mabniya wa kulu xarfin mustaxiqu lilbinaa walaslu fi lmabniyi an yusakana ibnu malik marka walamaa faraqtu sharxi wuxuu ihi markan faaruqay min dikri calaamaati اlxarfi xarafkii calaamaadkiisa inan sheegay markan ka faaruqay iyo wa bayaani ma khtulifa fiihi waxaa laysku khilaafay inaan caddeeyo oo minhu min alxarfi ka mid eh dakartu xukmahu xukumkiisaan sheegay xarafka xukumkiisa oo aha wa annahu asiga mabniyun inuu yahay laa xada nasiibku ma laha lishayin shay oo min kalimaatihi xarafkii kalimaadkiisa shay ka mid eh fi licraabi in licraaba nasiibku ma laha xaraf oo dhan waa mabni marka maxaa lagu binaynayaa midka xarakada saaran darabtu haddii lagu wa taau faacil mabniyun cala dami fii maxali kada نحن mabniun cala dami fi maxali kada darabnaa mabniun cala sukuuni fi maxali kada xarafka waxa saaran unbaad ku binaynay kadib maxalka uu yaallo aad u fiirinaysaa astaqfir اllah khaa waa arintaas ayada darabtu iyo darabnaa iyo kuwaa damaa'iray ahayn xaraf ma ah asmaa waay xaraf waxaa ka mid eh lam iyo lan iyo man lan iyo lam iyo in iyo kuwaasaa xuruufti ka mide eh. tiraa in yaqum aqum macahu in xarfu shardin jaazimlismu ficlayn laakiin markaas fii maxali kada lama dhahay xuruufta waxaa weeyaan ama xaraf jar ha noqdo calaa cala alximaari haddaad tiraa calaa xarfu jar waxaad leedahay mabniyun cala sukuun laa maxala lahu min alcraab ximaar majruur bicala calaa min fii kulli oo dhan xuruuf jar ha noqoto xuruuf nasbi ha noqoto xuruuf ljasmi ha noqoto xuruuf oo nawaasikda ina iyo laakina iyo lacala ha noqoto maxalka icraabkuma laha haddii lagu yihahda lacala allaha yarxamuna icraab allaha ismu lacala yarxamuna jumladeeda fii maal rafcin khabaru lacala laakiin lacaladii maxay tahay craabteed lagu yidha xaraf waa icraab ma lahaad leedahay wallahu aclam sala allah wslm cla nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin